بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك نرجع الله بك أمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك النشور الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين majliskan waa majliskii saddexaad ee majaalista kitaabka alurjuuzaة اlmii'iya fi xaali ashraf اlbariya ibn abilciz alxanafi raximah اllah alqaadi uu leeyahay waxaan horey u soo marnay casharkii hore oon ka soo dhammaanay nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam inshiqaaqu baطnihi fabacda shahrayn inshiqaaqu baطnihi wa qiila bacda arbacin min sinihi min sinihi casharkeena marka galabta hadduu alla qadaro subxaanaه wa tacala oo talaado ah saddex iyo tobanka bisha ramadaan ah wuxuu ka bilowmaya in sha allahu tabaaraka wa tacaala wabacda sittin wa bacda sittin maca shahri jaa'i wafaatu ummihi cala alabwaa'i wa bacda sittin lix kadib waa lix sane eh maca shahrin jaa'i bil lagu daray ayuu ahaaday wafaatu ummihi hooyadii geerideeda cala alabwaa'i meesha abwa la yidhaahda ayuuna ayayna geeridaa ku dhacday oy geerida ahayd beydkan qaadiga raximah اllahu tabaaraka wa tacaala wuxuu kaga hadlayaa nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam markuu lix sano gaaray agoonna uu yahay oo aabbala-aan uu yahay in hooyadii ay geeriyootay sala اllahu calayhi waaalihi wasalam weliba lix sano waxaa wehliyey hal bil ayaa la jirtay oo sanadkii toddobaad markuu hal bil ka qaatay oo lix sana iyo hal bil uu nabigana jiro calayhi salaatu wasalaam ayaa hooyadii aamina binti wahab ayay geeriyootay waxayna ku geeriyootay meesha loo yaqaano alabwa saas ayuu imaamka le raximah ullah raxmatan waasica abwa meesha la yidhaahda waxay ku taallaa magaalada madiina iyo magaalada maka meel u dhexayso wadaan la yidhahda u dhowdahay abwadaas marka magaalada madiina waxay u jirtaa boqol iyo toddobaatan kilomitr oo dhanka koonfur galbeed ay ka xigtaa ilan maka ayaa koonfur xigta marka dhanka yar galbeed xigeenka jidka hore la mari jiray ay ku taallaa abwo halkaa weeyaan waxay ahayd arinta iyada ana si ay ku dhacday oo ilaahay ku qadaray subxaana wa tacaala nabigeena calayhi salaa slaam hooyadii markii lix jir uu gaaray ayaa waxay tidhi waxaan u geynayaa ree abtigii oo reeabti eh, oh, ah. ay u yihiin waxay reeabti u yihiin abu aalib maya cabdulmualib ayay reeabti u yihiin cabdulmualib oo muxuu ahaa nabiga awowgii ah ayay reerabti u yihiin qolyahaas reerabtigii ah oo bani cadiy ibn najaar in ay soo tusta oy soo bara soo bartaan isna uu soo barto ayay nabigeena u qaaday aamina eh, bint wahab oy madiine geysay yarib markii halka ay geysay oy ziyaaradii soo dhammaysteen ayaa waa la soo laabtay marka markii la soo laabtay oo abwalamara ayaa halka waxaa ku geeriyooday amina bintu wahb ummi nebiyi calayhi asalaatu wassalaam halkaasay marku geeriyootay halkaas ayuu nabigeena wuxuu ku noqday yatiima alabi waalum xagga aabbahan agoon ayuu ka ahaa dhanka hooyadan agoon ayuu ka noqday marka cid haba yaraatay ilaahay ka sokay subxaana wa tacaala oo waalid oo ama aabbo oo ama hooyo ah halkaas iyada waa ka baxeen weyaan labadiiba xikmadda ku jirta waxay ta marka xikmad badanaa ku jirta ilaahay baan ogsoon intooda muxuuah xikamta ilahay baan ogsoon laakiin xikamta laga dhuuxan karo meesha ama laga dhuuxan karo waxaa ka mid in nabigeenna calayhi salaatu salaam uu ka jarmo uu ka go'a alictimaadu calaa hayr illah qofka markuu moog tiir adag ku tiirsan yahay aabba iyo hooyo iyo walaal iyo cid xoogle aad ku tiirsan tahay ayagaasaa laga yaaba tawakalka inay ka hadlayaan marka inaad laga gooyo alcalaaqa walictimaad calaa hayr illahi in laga jaro kow midda labaad inuu ku barbaaro isku tashi oo cid uu ku tashta ayna jirin oo waxaa weeyaan mas isagoo yar dhabarka u rita nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam saas weeyaan nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam saas ayuu wuxuu ku noqday yatiima alabi walumi wاlummi xadiid alimaam axmed uu burayda ibn xusayb ka warina ayaa wuxuu leeyahay nabigeenna ayaan la baxay calayhi الsalaatu wasalaam markuu magaalada madiine usoo haajiray oo caasimat اlislaam ay noqotay oo muddo damba la joogo kadib ayaan nabiga la safray meesha wadaan la yidhaahda abwaday u dhowdahay aad ugu fogeyn laakiin wadaanka ayaa aad loo yaqaanaa oo magaceeda aad caam u ah markaasaa wuxuu yidhi isuga ilaa arinkiiga soo laabto nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yimid wahuwa haqiil isagoo aad u culus oo muruga iyo muxuu ahay weji badelan eh, xambaarsan ayuu nabigeena soo noqday sala allahu calayhi waali wasalam markaasaa nabigeena wuxuu yidhi waxaan tagay qabriga muxamed sala allahu calayhi waali waslem hooyadii qabrigeeda ayaan tagay oon booqday waa meeshii wadaan ku dhoweyda abwa ahayd markaasaa waxaan weydi u weydiyey rabbigay inaan u ergeeyo oon shafaaca aan shafeeca markaasuu rabbigan wuu ii diiday subxaana wa tacaala inaan u ergeeyo waa iga diiday anna waxaan ahaa mid idiin diiday inaad qubuurta ziyaarataan ay ziyaarto sidoo kale xadiidkaas ka sii cad alimaam muslim fii saxiixihi min xadiidi abi hurayra radi allahu anu arda qaala wuxuu yidhi nabigan wuxuu booqday calayhi salaatu wasalaam hooyadii qabrigeeda ayuu booqday abu hurera ayaa dhihi markaasuu aad u ooyey nabigeena sal l slem saxaabadan wuu ka oysi sala allahu alayhi waali wasalam waradia allahu canhum saxaabadii nabiga dhinacyaha hareeraha ka jirtayna aad bay ula ooyeen nabigeenna oohinta uu ooyey markaas rasuulkeen wuxuu yidhi ista'dantu rabbii fii an astakfira laha falam yudan lii rabbiga ayaan weydiistay inaan dembidhaaf allo u weydiiyo lima idmin wastadantuhu fii an azuura qabraha faudina lii qabrigeeda inaan ziyaarto ayaa mxuu ahaan rabbi idan weydiistay wuuna i idmay oo rabbigan wuu idmay subxaana wa tacaala faudina lii waa lii idmay fazuuru lqubuur fa inaha tudakiru lmowt saasuu nabigeena sal slm ee qubuurta booqda oo ziyaarta mowdka ay qofka xasuusisaa marka nabigeena calayhi salaat slam halkaa waxaa dhacday in hooyadii ay ku geeriyootay meesha abwaal loo yaqaano amaba wadaan ku dhow oon ka fogayn oo magaalada maka iyo magaalada madiina udhexaysa dhanka madiinana boqol iyo jirta inuu nabigeena calayhi salaa slam hooyadii ay ku geeriyato ayaa dhacday weeyaan lix jir ayuu ahaa iyo hal bil halkaas marka waxaa weeyaan nabigeena wuxuu noqday yatiim alabi walum halkaasaa marka laga soo qaadayoo magaaladii maka ayaa lagu soo celiyey wajadduhu lilabi cabdulmuطalib bacda amaanin maata min hayri kadib wajaduhu awowgii oo lilabi xagga aabbaha awow ugu ah cabdulmualibi cabdulmualib cabdulmualib ahaa maata wuxuu geeriyooday bacda amaanin siddeed sana kadib markuu nabigeena gaaray ayuu geeriyooday min hayri kadib been la'aan haddii marka cabdulaahi bni cabdilmualib uu geeriyooday nabigeenna muxuu ahaa xamli ah amaba hooyadii xaamilo ku tahay hooyadiina isagoo lix jir ah ay geeriyootay cidda u soo hartay marka waxay noqotay oo kafaaladiisii iyo xanaanadiisi iyo ka warqabkiisii awowgii awowgiina markuu nabigeenna sideed sana dhammaystirtay ayuu isna ilaahay xaggii aaday subxaana wa tacaala u geeriyooday marka waxaa weeyaan waa culays ku dar culays kale ku dar culays ku dar culays kale halkaa weeyaan awowgii marka markuu markii hooyadii ay geeriyootay kafaaladiis isagaa ma gacanta ku qabtay isaga gacanta ku dhegay heer ilmihiisoo dhan uu ka hormarin jiray cunno isaga uusan la cunin uusan cuni jirin weliba sariirtuu kula saaxan jiray aad u xanaanin jiray saas weeyaan arrinka asaga ibnu isxaaqa wuxuu leeyay falamaa balaqa rasuulu lahi sal slm amaani siniin halaka jadduhu cabdulmualib ibnu haashim markuu nabigeena siddeed sano gaaray ayuu awowgii cabdulmualib eh, oo xanaanin jiray ka geeriyooday riwaayad taariikhiga waxay leeyihiin markuu geeriyoonayey ayuu wuxuu kala dardaarmay abu aalib oo wuxuu yidhi abu aalibow wiilkan agoonka ah oo aabbihii u dhintay oo adeerkaa u tahay isku hoyay ahayn cabdilmualib iyo iyo cabdulahi ninka la yihahdo abu aalib iyo iyo eh, cabdilaahi bn cabdilmualib isku hoyay ahaayeen abu aalib iyo iyo cabdulahi isku hoyay ahaayeen marka uuna aadna nin mas-uuliyad qaadana wuu ahaa oo booskii Eh, abu aalib isaga ayaa galayba xagga rifaadada iyo wafaadada dhanka muxuu ahaa eh, xujayda in loo khidmeeya kacbada ilaahay dadka imaana in muxuu ahaa zamzamka la waraabiyo howlaha isaga ayaaba ka qabtay weyaan isaga ka qabtay markii dambena cabaas ibn cabdilmualib ayaa qabtay waad ogsoontihiin marka isagoo kalada daarmay wuxuu yidhi wiilkaa adaan kuuga ogsoonahay uma abu aalibin uma abu aalibin alcamu kafal khidmatahu uma ila shaami raxal wadaka bacda caami itnay cashar wa kaana min amri baxiira mashtahar uma intaa kadib markuu abu aalib geeriyooday cabdulmualib uu geeriyooday cafwan uma intaa kadib oo markuu cabdulmualib geeriyooday abu aalibin abu طالب alcamu ee adeerka ahaa ayaa kafal ay kafala kafaalo qaaday khidmatahu nabiga xanaanadiisa isagaa kafaalo qaaday uma intaa kadibna markuu kafaalo qaaday raxala nabigu wuxuu u safray sala allahu calayhi waali wasalam ila shaami shaam ayuu u safray isagoo cunug yar ah weeyaane abu aalib cabdulmualib ma abu aalib ayaa marka ayuu raacay weeyaan wadaaka xilligaana bacda caami itnay cashar sanadka laba-iyo tobanaad kadib ayuu ahaa markuu nabigeenna gaaray calayhi salaa slaam wa kaana waxaa ahaaday min amri baxiira ninka baxiira la yidhahdo oo raahibka suufiga ahaa mashtahara wixii dadka dhan ay ogaadeen oo mashhuurka noqday weeyaan labadan beyd qaadiga raximah llahu raxmatan waasica wuxuu ku sheegayaa saddex arrimood arrinka koobaad wuxuu caddaynayaa markuu nabigeenna dhintay markuu nabigeenna awowgii oo muxuu ahaa cabdulmualib ah dhintay inuu kafaalo qaaday adeerkii oo abu aalib ah oo booskiisii isaga uu buuxiyey weliba aad iyo aad uu dhaqaalayn jiray cidna uusan ku hadlayn jirin wax alle xanaanadiisa ah biilashiisa aradbixiisa ilaalintiisa tarbiyadiisa isaga ayaa dhabarku urtay ninka la yidhaahda abu aalib qodob waa qodobkaas ilaa ilmihiis uu ka hormarin jiray arrinka markay dhacday waxaa soo baxday marka in abu aalib nin abu aalib inuu inu safr ay noqotay shaam rixlat ashitaa'i wasayf oo xagga la aadi jiray moogta xilliga kulaylaha xilliga qaboobahan yamana la aadi jiray arrinka markay dhacday oo safartii ay diyaar noqotay laba riwaaya waxay leeyihiin mid nabigeenna calayhi salaa slam ayaa wuxuu yidhi adeerow yaad iiga tegeysaa intuu aad isyara galay ila naxariistiisia u muuqata xanaanadiisa u muuqata ciduu isku hadlay oo kale uma muuqato markaasuu yidhi adeero yaad iiga tegeysaa markaasuu ku boodayoo saasuu ku qaaday riwaayo kalena waxay leedahay may maadaama ogsoonyahy cid ugu taga ayna jirin inuu xanaaneeyo ood aad u ilaaliya na ay ka go tahay ood xubbigaas iyo jacaylka u qabo isaga laftirkiisa yidhi ku wadaya oo cid kale inuu ku hadlay ayuu diiday labadaba waa isku meeshi waa un marka nabigeenna calayhi salatu slam marka alrixla aluula ila shaam ayaa dhacday isagoo laba iyo toban sano jira ayaa waxaa loo qaaday ama wuxuu raacay safartii adeerkii uu hogaaminayey oo shaam aaday oo ganacsiga u aaday ayuu raacay qodobka labaadna waa waataa weyaan labiy toban jeer markuu ahaa halkaas ayuu aaday qodobka saddexaad wa kaana min amri baxiira mashtahar nin waxaa jir la yidhaahdo baxiira oo busra magaalo la yidhaahdo oo shaam afaafkeeda ku taallo ama bartamaheeda ku taallo ee degnaa oo meel buulsuufiyeed ama sawmaco wax loo yaqaano ku lahaa safarta marka meel yar buur ahad saarnaa oo gurigaas ugu dhisnaa dhoobada ka samaysan safarta iyo safarayda markay soo maraan lama hadli jirin uma soo degi jirin danka ma geli jirin marka waana la yaqaanaa oo warwinkii raahibka ahaa baxdiiro saldhigiisii halkaasa la dhihi jiray safartaas marka waxaa dhacday in ninka la yidhaahda baxiira uu markuu safartii arkay uu markiiba soo degeed soo orday ood ka hor imaaday ood aad u soo dhoweeyey ood nabigeenna calayhi salaatu wasalaam si gooni ahaan u salaamay ood adeerkii abu aalib ahaa uu si gooni ula dardaarmay oo wuxuu yidhi wiilkan degdeg u celi waxaan ugu baqayaa nimankii yahuud ahaa inay sifadiisa arkaan oy kadibna ay dhibaato u geystaan ayaan ka baqayaa halkan kala laabo oo shaam gudaheeda gelin inuu arrinkaa kula dardaarmay ayaa dhacday weeyaan maxaa yeelay riwaayaadka waxay leeyihiin oy caddaynayaan siyarka iyo taariikhda in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam raggii la socday markay takadi ama fagorti ay ka soo degaayeen wax alla wixii dhagax ahaa ama geed ahaa oo dhan ayaa sujuud la wada dhaceen baxiiro arrinka ayuu arkay waxaana muxuu aha kutubihii hore oo towraat iyo injiil ku wada qornayd uu yaqaanaa sifada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam weliba si goonihan ayuu u waraystay baxiiro oo adeerkiis ayuu si gooni u waraystay tilmaamihiisa weliba riwaayaadka waxay sii caddaynayaan in uu eegay khaatama annubuwa khaatumka amaba shabadda nabinimada oo nabiga calayhi salatu salaam ku taalay inuu eegay ood arkay markaasuu muxuu amar ku bixiyey uu kala hadlay adeerkii inuu canugaan celiyo oo waxaa weeyaan shani weyna inuu yeelan doono sidaa weeyaan wa kaana min amri baxiira mashtaharu arrinka asaga uma intaa kadib abu aalibin abu aalib alcamu ee adeerka ahaa ayaa kafala kafaala qaaday khidmatahu nabiga khidmayntiisa iyo xanaanayntiisa uma intaa kadibna ila shaami sham ayuu raxala rasuulkeenna u safray calayhi salaatu wasalaam birifqati camihi abu aalib wadaaka xilligaana bacda caam itnay cashar sanadka labay tobanaad kadib weeyaan markuu nabigeena galay ama uu gaaray wa kaana waxaa ahaaday min amri baxiira suufiga Eh, baxiro la yidhaahdo eh, mashtahara arrinka shuhroobay ayaa dhacay weeyaan khabarkaas marka in nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu baxiiro ku taliyey in la soo celiyo inuu karaameeyey inuu soo dhoweeyey xataa wafdiga la socda inuu martiqaaday isagoo dheer waxaa wari alimaam tirmidi fii jaamici min xadiidi abi muusa alashcari waana xasan ayuu yidhi ibn xajarna wuxuu yidhi isnaaduhu qawiyi rag badanna oo maxaakim iyo behaqi ay ka way saxiix yeeleen iyo keyrkood oo ahlucilmi ah wa saara naxwa shaami ashrafu lwara fii caami hamsati wacishriina adkura liummina khadiijatin mutajira wacada fiihi raabixan mustabshira fakaana fiihi caqduhu calayha wa bacdahu ifdaa'uhu ilayha wa saara waxaa aaday oo u safray naxwa shaami dalka shaam la yidhaahda xaggii ashrafu lwara khalqiga kan ugu sharafta badnaa calayhi الsalaaةu wasalaam fii caami hamsatin wa tisiin khamsatan wa cishriina sanadka shan iyo labaatanaad udkura arrinkaa sheeg weyaan liummina liajli ummina hooyadeen darteed ayuu aaday khadiijatin ahayd mutajiran xaal uu yahay mid tijaaro u haayo ama mid tijaaraysana isagoo ah oo mudaaraba ayuu meesha ku aaday waa u tegi doonaa insha allahu tacaala wacaada wuu soo laabtay fiihi muxuu ahaa sanadka gudihiisa shan iyo labaatanaad ama safarta gudaheeda raabixan xaal uu yahay mid soo ribxay oo soo faa'iday mustabshiran soo bishaaraystay ama bishaaraysan oo faraxsan fa kaana wuxuu ahday fiihi sanadkaas shan iyo labaatanka gudihiisa caqduhu nabiga guursashadiisa iyo caqdigiisa calayha khadiijo uu guursaday wa bacdahu guurkaas gadaashiina iyo nikaaxa gadaashiisa gadaashiina ifdaa'uhu ugalmadiisa iyo uhoyashadiisa ilayha ummunaa khadiijo u hoyday ayuu ahaa sanadkaa gudihiisa weeyaan saddexdan bayd qadiga raximah ullah raxmatan waasica wuxuu ku caddaynayaa safarta nabigeenna labaad alrixla athaaniya ila shaam uu nabigeenna shaam aaday isagoo shan iyo labaatan jir ah wuxuu u aadayna ummuna khadiija radia allahu tacaala canha wa ardaaha xilliga ayada ummuna lama dhihi jirin laakiin lima aala ilayhi alxalwa markii dambe waxay noqotay nabiga xaaskiisa calayhi salaatu wasalaam haddii xaaskiisa noqotayna annaga waxay noo noqotay hooye maxaa u daliilah qowl اllahi caza wajal wa aswaajuhu ummahaatu yani xaasaska nabigeena calayhi salaatu wasalaam inay annaga noo yihiin hooyayaal rabbigan ayaa cadday subxaana wa tacaala marka ummunaa khadiija marka oo marka ayada waxay ahayd haweeney sharaf badan caqli badan dulqaad badan waxbixin badan naxariis badan dhaqaalo badanna ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala weliba cafiifad aho dhowrsan laba nin ayaa muxuu ahaa nabiga hortii guursaday calayhi sala slam midba canug ay u dhashay midba canug ee u dhashay radia allahu taala an kadibna iyadoo marka ayime ama garoob ah, ayay ganacsigeeda marka wadatay iyadana shaam ma jirin dadka marka ganacsatada ah amaba dhallinyarada reer qureysheed ragga ammaanada badan oo caqliga badan oo fircoonida badan ayay kiraysan jirtay amaba ay la shirkoobi jirtay mudaarabada wax loo yaqaano waa almudaaraba ganacsiga loo yaqaana mudaarabada ganacsiga loo yaqaana waxaa weeyaan qof wuxuu keenayaa dhaqaalo qofna wuxuu la imaanayaa xoogga iyo shaqadii uu la imaanaya meesh hantidia marka ama la wada la qaybsanaya oo nus iyo nus loo kala qaadanaya ama waa la kala badsanaya dhib ma lahan laakiin qof wuxuu keenayaa dhaqaalihii qofna shaqadii uu la imaanaya marka iyada waxay samayn jirtay mudaaraba ragga marka noocaas oo qiimaha badan ayay kiraysan jirtay oy shaqadaas u dhiibi jirtay kadibna adeerkii oo abu aalib ah siday riwaayad taarikhii sheegayaan ama basiyarta ay sheegayaan faqiir ahaa ayaa wuxuu ku yidhi muxamadow haweenaydaas khadiija gabadhaas qiimaha badan ragga ayay muxuu ahaa ijaarataa oo ganacsigeeday u dhiibataa iyagoo tiro badan marka maad u tegtido oo dhahdid aan hawsha ayd ii dhiibma dhahdid dabcan faqri badan ayaa jira nabiga laftirkiisa waxba ma haysta calayhi salaatu salaam nin ammaano badan oo dadnimo badan nabigan u hay sal allahu alيh ali marka abu aalibninka ah, la yihahdaa eh, abu aalib wuxuu ogsoon yahay eh, in uu nabigeena hawshaa ka soo bixi kara alah sla slam loo qabo marka arrinka asaga ahaa nabigeena calayhi salaatu salaam wuu ka xishooday warkii asagaha ayaa si uu lagu gaarsiiyey khadiija iyadaa marka usoo dirtay dad iyo rag usoo dirtay markaasaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam arrinkii u bandhigtay markaasaa nabigeena wuxuu yidhi ma arrinka asaga wuu ogolaaday ganacsiga ayuu halkaas la aaday marka adoon ayaga ay lahayd hulaam laha ismu maysara addoonka ay lahayd ayay nabigana ku dartay calayhi salaatu wasalaam israaceen ganacsiga ayuu sidii ugu quruxda badnayd ayuu nabigeena ku keenay weliba soo faa'iiday badeeco kalena soo qaaday marka faa'iidadii ay faa'idii jirtay laba jibaarkeedii ka badan ayaa xilligaas ay dhacday amaba ganacsiga asag ahaa laga faa'iidey waa marka nabigeena calayi slat slam isagoo soo ribxay raabixan mustabshiran uu soo laabani arinka asagaa waxay sii weynaysay kalsoonida ay ku qabtay ummuna khadiija binnebiyi calayhi asalaatu wasalaam intaa waxaa sii dheeri ah maysarana wuxuu ka bixiyey warbixin aad u qiimo badan ammaanadiisii dulqaadkiisii xishoodkiisii dadaalkiisii siduu nabigan ahay ayay muxuu aha u akhrisay khadiijana marka caraboo dhan raggii ugaasyad ahaa iyo salaadiintii iyo raggii madaxda ahaa nin walba saas uu raadinaya sharafteeda iyo qiimaheeda iyo dhaqaalaheeda inan walba u raadinaya marka iyadia marka waxaa ku soo dhacday in ay nabigeena guursato calayhi sala slam ama uu guursado nabigeena calayhi sala slam oy xaasu noqoto arrinkaasaa kusoo dhacay kadibna dee waa oo haweeney inay nin toos u abaarto tira i guursa waa ku adagtah gabar marka walaasheed ah ayay arrintii kusoo qaaday tir war ninkaas eh, mise gabadhiyaa kusoo qaaday walaasheed ku tiri eh, muxamed calayhi salaam marka iyada dee nabi ma ahayn nabigeena calayhi sala marka iyada dee weli bicsadii lama gaarin ninka qiimaha badan oo soo loo ammaano sharafta lama guursatid markaasay tiri aad baan u rabaae laakiin maana muxuu ah isku eh, eh, ayaa isku <laughs> babci karo toos miyaan iskugu aadin karaa waa maya waxay tiri hawsha anaa ka shaqayn gabadhiyaa marka wasiid noqotay nabigeena calayhi salaat salaam ay u tagtay arrinkii ayay ka dhaadhicisay ay u sheegtay marka arrinka asagaha waxaa dhacday marka in hawsha ay taam noqotay nabigeennana guurka uu guursaday calayhi salaatu wasalaam dhaqaalaheeda darteed dartii ma ahan bal sharaftii iyo qiimihii iyo ammaanadii iyo wanaagga noo imaan doona insha allah tabarak wa tacala sheegi doona oo muxuu ah kamaa cinda albukhaari marka nabigeenna culaysyada badan ay soo wajaheen meelaha ay la istaagtay ayaa muxuu aha darteed ayuu u guursaday sala allahu calayhi waali halkii marka ayaa caqdigii u dhacay caqdigi waxaa ka marka gabadhii marka ma mayada wax doonan oo maya marka nabigaan arrintuu ku qancay adeerkii abu aalib ah ayuu u sheegay adeerkii abu aalib ahaa iyo nin kaloo adeerkii ayaa israaceen sidii ayaa gabadha lagu doonay oo lagu siiyey looga caqdiyey isla sanadka laftirkiina nabigeena calayhi salaatu wasalaam halkii ayuu reerkiis u hoyday oo reer uu ku yeeshay sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxaan rabaa marka umunaa khadiija fadaaisheeda gadaal dambaan insha alla ka yara taaban doonaa laakiin lama koobi karo wax la koobi kara ma ahan nabigeena calayhi salatu salaam aad aad ayuu u ammaani jiray u sheegi jiray ilaa ummuna caaisha ay aad iyo aad arrinka isaga ahaa ay u dhibsata waxaa weeyaan waxay leedahay ummuna caaisha kamaa fi saxiixayn nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisii mid aan ka kiirooday oon ka masayray sidaan khadiijo ugu masayray lama arko mid la mid ah waxayna tiri weligeyna ma arkin weligeeda ma arkin lalamana guursan oo markay dhimatay kadib ayuu nabigeena guursaday ummuna caaisha radi alla tan ardaha nabigeena cala sl slam aad buu u sheegi jiray waxaa dhici jirtay inuu neef ari gowraca ah. kadibna uu qayb qayb u jarjaro kadibna saaxibadii umuna khadiija uu kala diro u yidhaahdo heblaayo oo khadiijo saaxibteed hala gaarsiiye qaybta heblaayo hala gaarsiiye heblaayo hala gaarsiiye oo saas nabiga uu samayn jiray markaasaa waxaa dhuu yidhi mararka qaar inaa dhaha dhici jirtay adduunka naag kale ama muxuu ahaa xaas kale oon khadiijo ahan ama qof haweeney kale oon khadiijo ahan maba jirto mi adduunka ayadoon mee on dad ah ya yacni qof waxaa la dhihi jire somalida waxay dhihi jireen qof maqan in la sheega ama sheegitaankiisa waxay dulli ku tahay ama hoose dhig u tahay ku tahay qofka jooga yacnii qof dhowr qof hortaada fadhida oo waxaa weeyaan hawl kula hays haddii aad tidhahda alla hadduu hebel joogi laha hawshaan saan ma noqoteen macneeda maxay noqoni macneeda waxa wey hawsha ad haysaan iskuma toosnawa marka waxaa weeye waxay ku tiri marka nabi allow ma yacni xaas kaleba amaba haweeney kale adduunka inay joogeen oo kale waa khadiijun leedahay saas weeyaan markaasaa nabigeena wuxuu dhihi jiray calayh slat slam innahaa kaanat wa kaanat wa kaana lii minha walad saasay ahayd oo saasay ahayd oo wanaaggaasay lahayd oo intaasay ila martay oo saasay ahayd oo awlaadaydana ilaaha iduu iga sii subxaana wa tacala intaanaan ka ahayn ibraahim marka umuna khadiijo booskeeda boos sahlan ma ahan weyaan muxuu aha markii waxyiga lagu soo dejiyey oo xaaladda waxyiga ay dhacday oo nabigeenna uu aad iyo aad u kurbooday xaaladiisa ay culsaatay booskii ay istaagtaad garanaysaan booskii ay istaagtaad garanaysaan kamaa fii saxiix albukhaari min xadiidi umuna caaisha radi allahu ta ardaha waxay leedahay xadiidka dheera ah oo kayfa kaana bad alwaxyi lirasuli lah sal lla ly slam xadiidka asaga ahaa waxay ka sheekaynaysaa nabigeena calayhi salatu salaam waa tii la jeclaysiiyey qaaru xira inuu ku cibaadaysta waa buurtan weyn oo dhanka sharqiga qorax ka soo baxa ka xigta magaalada maka kacbada ka xigto dhankaa ku taalla waa tii uu ku cibaadaysan jiray habeenno badan halkaa intuu kusoo cibaadaysto kadibna uu soo laabto uu sahi qaato halkaasaa marka waxaa ku soo kadiyey malku jibriil calayhi salaam oo soo diray waa tii uu ku bilaabay iqra ma ana biqaari markaasaa la oo xaalad khatar la gaarsiiyey ilaa naftiisa u baqa markaasaa la sii dayay markuu neefsadaa la yidhah iqra maxaan akhriyaaba waxbaba aqaanabe ma ana biqaari tabtiyaa la yeelay saddex jeer kadibaa lagu soo dejiyey amaba la akhriyey iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaq alinsaana min calaq iqra warabuka alakram alladii callama bilqalm callama alinsaana maa lam yaclam arrinkaa markay dhacday isagoo nafta ay hayso oo ordi ayuu nabiga mxuah uu u yimid ummuna caaisha radia umm-, ummuna khadiija radi allahu ta ardaha markaasaa wuxuu yidhi zammiluuni zammiluuni laqad khashiitu calaa nafsi soo ma jeed markaasaa maxay tiri arkaysaan meeshaas waa meesha lagu kala baxay dumarka qaarkood ama dadka qaarkood markay musiibo dhacdo musiibadii ay kugu kaalmaynayaan laftirkeedii soo ani saas kuma dhihin waaad maxaad u yeeli weyde soo maa halkaad maaad mari weyde soo muxuu ahaa kaagama digin wahaakada dadka qaar waa noocaas waad aragteen qaarna wuxuu ku leeyahay maya war maya waxaa dhib ma lahan ilaahay baa qadaray subxaana wa tacaala waa kufid yar ama turuntarro yar waad ka boodi doonta waad ka caafimaadaysaa hawsha waad ka baxaysaa rag waxaan qabsan lama arko garabu ku noqonaa musiibadii ayuu kula dharbaaxaya kula harantinaya soo ma marka ummuna khadiija radia allahu ta ardaha markay arrinkaa dhacday ayaa waxay ku tidhi laqad khashiitu calaa nafsii naftaydan u baqay markuu nabigeenna u yidhi calayhi salatu wasalaam waxay tihi kalla haba ka yaabinay tir intayda kalla wallaah alla weliba ku dhaartay lan yukhzika allahu abadan ilaahay weligaa adig kuma hoojiyo inaad weligaa meel hoog istaagto ama xumaan aad muxuu ahaa ku dhacda ha ka yaabin inaad dulowda ha ka yaabin in dhibaato ay ku gaarta ha ka yaabin lan yukhzika allahu abadan maxaa yeelay inaka latasilu الraxim wataxmilu اlkal watuciinu calى nawaa'ib اlxaq watuksib اlmacduum watuciinu calى nawaa'ib اlxaq maxaa yeelay adiga qofka waxba aan haysanin ayaad wax siisaa culayska ayaad dhabarka u ridataa ayaad xariirisaa wanaag dhan ayaad la imaadaa qofka sifaadkaas ilaahay uu siina ilaahay marna ma dulley mana hoojiyo kala wallaahi lan yukhzika allahu abadan kadibna markiiba intaa uguma kaadinin gacantay dhab siisi markaasay wax ula oroday nin la yidhaahda waraqa ibnu nawfal oo ina ay ahaayeen nin krishtan noqday ama masiixiyadda qaatay oo nabi eh, ciise calayhi sala slam rumeeyey ayuu ahaa oo weliba luqadda cibraanigana bartay oo towraadka aad u yaqaano markaasay la orodayoo waxay u geysay waraqa ibn nowfal waxay ku tidhi ismac min ibni akhiika walaalkaa wiilkiisa hadalkiisa dhegayso ka maqal arrintuu kuu sheega arrinkiiaad marka nabigeena u tafsiiliyey u taanataanay wixii qabsaday xaaladda ay ahayd markaasaa wuxuu yidhi waraqa ibn nowfal asna sidii oo kale wuxuu yidhi daaka annaamuus alladii anzala allahu calaa muusa ka isaga ah waa khayrwadihii jibriil weeyaan ood ilaahay subxaana wa tacaala ku soo ama u diray nabi muuse markaasaa wuxuu yidhi laytanii fiiha jadacan allamaan-yaraada oo mid yar aan ahaadoo ah oo xooggan markii muxuu ahaa lagu soo saari doono markii qoomkaada ay magaalada kaa saari doonaan maan mid yar ahaada haddii aan noolaado nabigeenna marka su-aal markiiba soo celiy oo haddii naba liiga dhiga oo lisoo saaray ummaddayd ma saarayaan markaasuu yidhi haa qof ma jira dacwadan iyo khayrkan la la imaada adduunka ma dhicin ilaa cuudiya waa lala colooba waa lala coloobaa qofka khayrka sheegay sideedaba adi wax alla wix xumaanho adduunkan ka jira maanta cidda wadda cid alla ciddii hortaagan ama ka hadlaysa ama gacmaha ka qabanaysa waa la culo waa taqaanaan waa macruuf wax la yaqaano wa qof adiga waxaad la imaada la imaada ma jira ilaa waa lala colooba saasuu yidhi waraqa bin lowfal markaasaa wuxuu yidhi haddii maalinta lagu soo saara aan noolaadoon xilligaa jooga la ansurannaka nasran mu'azaraa gargaar weliba xoog badan iyo garab istaag aan inaba caadihayn ayaan ku garab istaaga ayuu ku yidhi falam yalbath waraqa maba nagaaninba kow uuba dhintay wafatara alwaxyu marka ummuna khadiija booska ayay joogtaa oo dacwadan maanta annaga ilaahay ugu nagu barwaaqeeyey islaamnimadan maantaan ku raaxaysanayna dowrkaas shariifka oo qiimaha badan ayay ku oo nabigeenna calayhi sala slam ay ku garab taagneed beytka lixi tobanaad wa wulduhu minha khalaa ibraahiim faalawalu alqaasimu xaaza takriim wa zaynabun ruqayatu wa faatima wa ummu kalhumin lahunna khaatima wالطaahiru الطayibu cabdullaahi waqiila kulu ismin lifardin zaahi wاlkulu fii xayaatihi daaqu lximaam wabacdahu faaطimaة binisfi caam wawulduhu nabiga owlaadiisa wiil io gabarba waxay ahaadaan ha ahaadeene wawulduhu owlaadiisa minhaa ay min khadiija khadiija xaggeed ayay ka ahaadeen khalaa ibraahim ibraahim markii laga reebo faalawalu canuga u horeeyey oo nabiga ay khadiijo u dhasha alqaasimu waa qaasim xaaza qaasim wuxuu qaatay uu ku guulaystay altakriim karaamayn ayuu ku guulaystay nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam wuld waa jamcu walad waa ust jamcu asad oo kale wa jamcu asad oo kale weeyaan yuusiikum اllahu fii أwlaadikum waxaa weeyaan lidakari milu xadi اlunhayeyn marka marka walad la yidhaahdo waxaa soo geli الdakaru wاlunhى bidaliil qowlihi tabaaraka wa tacaala yuusiikum اllahu fii أwlaadikum lidakari milu xadi اlunhayeyn marka nabigeena awlaadihiisa oo dhan intaanan ibraahim ka ahayn oo maariyat alqibطiya ay dhashay waxaa u dhashay umuna khadiija radia allahu tacaala canha wa ardaaha canuga u horey marka waa qaasim qaasim ayaa la yidhahdaa xaaza takriim maxay ta marka karaamo ayuu gaaray wuxuu karaamo ku gaaray nabigeenna calayhi salaatu salaam kunyadiisa waxay ahayd abulqaasim abulqaasim qaasim aabbihi ayay kunyadiisa ahayd nabigeena sala allah alay slm karaamada marka u hela taas waa marka nabigeenna la sheegi kunyadiisa waxay noqoni abulqaasim ninka qaatay marka waa ninka asaga ah oo la yidhahdo alqaasim lidaalika nabigeena calayh salam wuxuu yidhi magacayga labaxa oo muxamed labaxa laakiin kunyadayda iska ilaaliya abulqaasim weligiin ma maqasheen qof abulqaasim la yihah intaad noolaydeen inta kutuba ah, mxuu ahaay axaadiista nabigeena sal slm raggii salafka ahaa xataa eh, xilligan aan joogna qof abulqaasim la yihah weligeed ma maqasheen oo nabigeenn alayh sala slaam maya amarkaas marka u baxay nabigeena amarka u bixi alayh salaa slaam waaya wawulduhu awlaaddiisa minhaa xaggeeda ayay ka ahaadeen dhammaantood khala ibrahim ibrahim intaanan ka ahayn falawalowkan hore ama koobaad alqaasim weyaan xaaza wuxuu qaatay ula la keli noqday atakriim karaamayn oo nabigeena calayhi sala slm kunyadiisii in muxuu aha isaga looga kunyeeya ayuu qaatay weyaan wa zaynabun zaynab ruqayatun ruqaya annaga ruqyo aan ah ruqya soo maha bikasri alqaaf weyaan maya sida saxda ruqaya waa bifatxi qaaf wa wa zaynab zaynab ruqayatu ruqaya wa faaima faaima wa ummu kalhuumin ummu kalhuum lahunna gabdhaha ayay khaatima khatintay oo afarta gabdhood oo nabigeenu u dhalay waxaa khatimay oo gebagabeeyey oo u yar ummu kalhuum calaa madhabi alqaadi ibn abilciz alxanafi weeyaan marka wiilashii waxaa u weyn alqaasim soo ma gabdhihii waxaa u weyn marka zaynab iyo ruqaya ayaa ku xigta calaa madhab sheekh waa faatima ayaa saddexayso umu kaltumna u dambaysaa afartaa gabdhood waxaa marka shaneeyo alqaasim waxaa lixeeyoon u tegi doonaa cabdullaahi aطayib aلطaahir hanoo dambeeye marka gabdhahan marka alqaasim ninka la yidhaahda nabigeena calayhi salaa slam intaana nebi laga dhigin ayuu yaraantiisa geeriyooday isagoo aad u yar ayuu geeriyooday qaarna waxay leen marka nabiga loo waxyooda kadib ayay ahayd laakiin sida loo badan yahay waa intuusan nabigeenna nebinimada uusan qaadanin oon waxyiga lagu soo dejinin ayuu geeriyooday isagoo yar gabdhahan marka zaynab iyo ruqaya iyo faatima iyo umu kalhuum intaba islaamnimaday soo haleeleen dhammaantood dhammaantood islaamnimaday soo haleeleen afartan gabdhood laba ka mid ahna waxaa billad sharaf ku qaatay oo dunnuurayn kula baxay oo magaca ku qaatay cuثmaan ibnu cafaan radia allahu tacaala wa ardaah ruqaya ayuu muxuu ahaa oo nabigeen uu ku daray calayhi salaatu wasalaam bader ayadoo lagu maqan yahay waa tii ay geeriyootay oo asaga uu jiraajinayey kadibna nabigeen wuxuu ku daray yuu ku daray ya umu kalhuum ayuu ku daray soo maaha zaynab alcaas ayaa guursaday alcaas ayaa guursaday faatimana waa taqaanono sayid cali ibn abi aalib waa ummu alxasan wاlxusein marka afarta gabdhood sidaa weyaan waana u tegi doonaa sida ay kala ahaayeen iyo sida ay u kala dhinteen iyo gabdhahaas marka waxaa ka mid ah taqaanaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam gabdhahaas mid ka ah, ayaa isagoo saan majlis loo fadhiyo oo saxaabada ay wada fadhiyaan ayaa waxaa dhacday in adeeg orda uu nabigu u yimid calayi slat slam weliba gabar isaga u dhalay ka socda oy leedahay canug aan dhalay ayaa nafta ay ku qarraclaynaysaa ee nabi allow noo imow markaasaa eh, fartiinu u farayo wuxuu ku yidhi ilaahay ajar ka xisaabsato oo hana sabarto saasuu muxuu ahay faray markuu faray mar labaaday adeegga soo celisay weliba ay ku dhaaranaysa oy leedahay ilaahay baan kugu dhaarinaba allow noo imaabo noo imaabo noo imow nabiga iyo saxaabadii waa israaceen rag ka mid ah canugii oo qarrac qarrac qarrac nafta ku leedahay ayaa loo tagay markaasaa nabigeena cala slam wuu ilmeeyey calayhi salaatu wasalaam bilinta ayaa ka shubantay markaasa saxaabadii waxay ku yidhahan nabi allow ma adiga laftirkaagii hadda maanta ooyni markaasa wuxuu yidhi tan oohintii lisu diiday ma ahane waa naxariis ilaahay uu qalbigooda dhigay dadka ahlu iimaanka ah ahlu raxmada ah saasuu nabigeena sheegay sala allahu calayhi waaali wasalam marka zaynab wa zaynabun ruqayatun wa faatima wa ummu kalhuumin lahuna khaatima wa zaynabun zaynab ruqayatu ruqaya iwa faatima faatima wa umu kalhumin lahunna gabdhaha ayay khaatima u dambaysaa ama khatimaysaa weeyaan laakiin culummada intooda badan waxay leeyihiin qofka u dambeeyey umu kalhum iyo faatima waxaa weyn ay leeyihiin umu kalhum oo faatima u yaray leeyihiin laakiin imaamku wuxuu maray ama qaadiga inay faatima u yarayd waaya waaahiru kii daahirka ahaa nadiifka ahaa aayibu ee carfoona cabdulaahi ahaa isna waxaa weeyaan waxaa dhashay khadiija ayaa dhashay ama wuxuu ka mid yahay awlaadda nabigeena sal l slm waayibu waaahiru kii aahirka ahaa iyo waayibu kii ayibka ahaa cabdulaahi weeyaan cabdulaahi weeyaan wa qiila waxaa la yidhi kullu smin magac la arko oo daahirka iyo ayibka ahna lifardin qof zaahin ee ifa oo qurux badan ayuu magac u yahay oo macnaheeda waxay noqonaysaa marka awlaadda nabigeenna waxaa ka mid a aahir waxaa ka mid a saas ayaa waxaa weeyaan laakiin hadalka asaga waa marjuux cabdullaahi isaga waxaa lagu naaneeyaa aayib aaahir sidaa weeyaan waaaahiru kii daahirka ahaa aayib ee carfoona cabdulaahi weeyaan wa qiila waxaa la yidhi kullu ismin magaca la arka lifardin qof madax bannaan ayuayuu u sugnaaday zaahin fardigaasoo waxaa weeyaan carfoon amaba ifa oo birbirqa weeyaan walkullu walkullu dhammaantood ama dhammaan tood walkullu dhammaantood fii xayaatihi nabiga noloshiisa ayaa daaqu waxay dhadhamiyeen alximaam geeridii ay wada dhadhamiyeen dhammaantood wa bacdahu isaga gadaashiina waxaa geeridii dhadhamisay faaimatun faaima binisfi caamin sanad niskiis kadib ayaa iyana dhadhamisay waa masiibo mogta weyn yacni nabigeenna calayhi salaatu wasalaam masaa'ibta qabsatay yacni wax yar ma ahayn aaday u badnaayeen masaa'ibta waxaa masaa'ibta ka mid ahaa ilmaha intaa la eg oo lix ay umunaa khadiijo u dhashay midna ay umunaa maariya alqibطiya ay u dhashay ay u dhashay dhammaantood waxay geeriyoodeen nabigoo nool oo geeridooda iyo xanuunka geerida ayada ah nabigeennu uu taagnay calayhi salaa salaam dhammaantood waad garan kartaan canugaa dhasha kow isagoo yar mid kale kow mid kale isagoo weyn mid kale isagoo muxuua ilmo lah wahaakada yacnii isdabagalaan oy dhammaantaas ku wada halaagsamaan faatima intaanan ka ahayn faatimana waxay ka dambaysay lix bilood radia allahu tacaala canha wa ardaaha lidaa qofka muminka ah waxaa lagu imtixaamaya calaa qadri iimaanihi sideedaba masaa'ibta waxay ku badanta ambiyada kadibna dadka ambiyada ku xiga faalamhal uma alamhal uma alamhal saa weeyaan haddii aad marka aragto qof ahlu iimaan oo ahlu khayra oo laakiin masaa'ibta ay isu dabagelgeli musiib musiibo kale musiibo kale isagana toosan oo ahludiin ah waxaad ogaataa inay cuquubo ahayn inay darajaadkiis inaad ilaahay saro maryo inuu rabo inuu mas ka bixi kara iyo culayskaana inuu ilahay ogsayn subxaana wa tacaala faatima nabigeena hal eh, sana nuskiis ka dambeysay waxaa u daliil ah ummuna caaisha radi allahu ayaa waxay leedahay caaisho waxay nooleed rasuulkeenna kadib calayhi sala lix bilood kama fi saxiixayn sidoo kale xadiid kaloo saxiixaynka ah ayaa ummuna caaisha waxay leedahay radia allahu ta ardaha faatima binti rasuuli illahi sal slem ayaa iyadoo socota oo weliba habkay u socotana nabigeena u socod eg calayhi salaatu wasalaam oonba habay yaraatay ka socod duunayn ayay timid nabiga ay la joogtay ummuna caaisha markaasaa nabigan wuxuu yidhi marxaban bibnati gabadhaydii soo dhowow dadka gabadhaha dhalay iyo wiilasha waxaad garan kartaan gabdhaha way ka tabardaran yihiin wiilasha wayna ka naxariis badan yihiin wayna ka xamaasad badan yihiin xitaa haddii gabadha ay reer leedahay oy nin leedahay ooy dhaqan tahay cadfiga iyo naxariista iyo xanaanka aabanimo way u baahanta lidaalika nabigeena calayhi salaa slaam wuxuu samayn jiray meesha isaga u fadhiya dhinaciisuu fadhiisan jiray gabadha markay timid wuxuu yidhi marxaban bibnati gabadhaydi soo dhowow markaasaa uma ajlasaha can yamiinihi aw can shimaalihi midigtiisa ayuu saa u fariisiyey nabigeena sala allah alay ama bidax ayuu fariisiyey kadibna hadal ayuu ku qarsaday faasaraha hadal ayuu ku qarsaday markuu hadalka ku qarsaday markaasay oohin furatay waaw oohinay la dhacday markaasaa waxaan iray tiri umuna caaisha maxaad u oohinaysaa maxaad u oynaysaa uma ay jawaabin kadibna mar labaad ayuu hadal kale nabigeena ku sirayta calayhi salaatu salaam markaasay qosol la dhacday qosol ayay la dhacday markaasaa umuna caaisha waxay tidhi walle maanta waxbaa taagan weligay farxad io oohin isiga dhow weligay ima soo marin haddaad oynaysay haddana qosol aad la dhacday say wax kaa yihiin markaasaa markuu nabigeena naga tagay ayaa waxaan ilay tidhi faadimooy maanta hawsha aad samaysay hawl la yaab lahay ahayde oo hinti iyo farxaddii qosolkiis daba yeeli maxay ahaayeen markaasaa waxay tidhi maa kuntu liufshiya sira rasuuli illaahi sala allahu alayh waali mid sirta nabigeenna faafisa ma ihi mana noqonayo haba ka yaabin ay tihi sirta nabigeena igu qarsi inaan sheego haba ka yaabin kadibna markuu nabigeenna geeriyooday calayhi asalaatu wasalaam ayaan waxaan weydiiyey arrinka asaga ahaa markaasay tiri nabigeenna wuxuu iigu siraystay calayhi salaatu wasalaam in jibriil uu ahaan jiray qur-aanka sanad walba hal mar inuu iisoo bandhigi jiray oo muraajaco iyo subac ila geli jiray sanadkaana laba jeer ayuu qur-aanka iisoo bandhigay oo iimana muuqata ilaa in ajashaydii ay soo xaadirtay oon geeriyoon doona waxaan ahayn kuma aan fasirin adigana waxaad noqon doontaa faadimoy ehelkayga qofka u horeeyo oo iga daba imaan doonaad noqon doontaa markaasaa waan oyay tiri markaas waxay ka oynaysaa marka geerida nabigeena calayhi salatu slam ka oynaysaa kadibna wuxuu i dhahay miyaadan raalli ku ahayn faadimoy in aad noqoto sayidata ahli اljanna aw nisaa'i اlmu'miniin ahlu jannada dumarka ku sugan oo ahlu jannada ah dhammaantood inaad sayidad u noqoto ood madax u noqoto miyayna muxuu ahay aadna raalli ku noqonayn ama muminiinto dhan dumarkooda inaad sayida u noqoto markaasaan qoslay arrinkaasaan ku qoslo farxad awgeed saasay tiri faatima binti rasuuli illaahi calayhi waaalihi wasalam radia tacala ardaaha marka faadima sidaasay ahaydoo walkullu fii xayaatihi walkullu wlaadda dhammaantood fii xayaatihi nabiga noloshiisa ay daaqu dhedhamiyeen alximaam geerida wa bacdahu nabi gadaashiina faatimatun faatima ayaa iyadana geerida dhedhamisay binisfi caamin sanad nuskiis ayay nabigeena ka dambeysay calayhi asalaatu wasalaam intaas waxaan ugu baxnay marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo barbaaritaankiisu soo barbaaray xabadkiisa oo la jeexay qalbigiisa oo la nadiifiyey oo biyo zamzam ah iyo biyo qabow iyo baraf lagu dhaqay xikmad laga buuxiyey ayaan muxuu aha ka soo baxnay waxaa kaloo ka soo baxnay guurka uu guursaday ummuna khadiija safartii uu ka soo laabtay shaam kadib awlaaddii u dhalatay oo toddobada ahaa toddobada aha ayaan ka soo gudubnay halkaas marka waxaan gelaynaa halkan waxaan ka gelaynaa beytka labaatanaad wa bacda khamsin wa bacda khamsin wa bunyaana beyt illaahi lama andahar wa bacda khamsin wa halaaثiina soddon iyo shan kadib sane xadar ay xadara nabigu wuxuu xaadiray ood ka qayb galay bunyaana beyt illaah beytkii ilaahay dhismihiisu ka qayb galay lamaa goortii andahar uu duugoobay amaba uu burburay sidaa weeyaan beydka labaatanaad wuxuu ka warramayaa icaadatu binaa'i اlkacba kacbada dib u dhisitaanka loo dhisay iyo dowrka nabigan uu ku lahay calayhi salatu salaam ayuu ka hadlayaa isaga ayaan insha allahu tabaraka wa tacala ku gebagabayneynaa cashirkeenna maanta insha allah tabaaraka wa tacaala saaad <clears throat> ogsoontihiin ilaahay wa tacaala beytkiisa waa ay wada dhiseen nabi ibraahim iyo nabi ismaaciil waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyt waismaaciil rabbana taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim beytkii ilaahay isugu tageen oy dhisaayeen oo dhagxaanta uu soo dhiibayay ismaaciil nebi ibraahimna uu muxuu ahaa ka ahaa injineer ka ahaa in saxa tacbiir xaaladdaas markay dhacday an طahira beytiya liلطaa'ifiina wاlcaakifiina wاrukaci sujuud marka beytka ilaahay la dhisay qololaba qolobay usii dhiibi jirtay qoloba qolobay usii dhiibi jirtay dhismi waa lasii adkaynayey waa la ilaalinayey waa la dhowraayey dadka xajka u imaanan waxaa la siin jiray cunno iyo cabitaan iyo martiqaadid ayaa la siin jiray xilliga nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam la soo saarayey ama uu dhalanayey markuu dhalanayey waxaa gacanta ku hayey cabdulmualib ayaa gacanta ku hayey cabdulmualib hortii waxaa ku hayaa aabihii oo haashim ahaa ibn cabdimanaaf ayaa gacanta ku hayay markuu dhintay cabdulmualib markuu dhintayna waxaa gacanta ku qabtay abu aalib marka nabigeen uu dhalinaya calayhi salaatu wasalaam marka awowgii ayaa kacbada iyo xanaanadeeda gacanta ku hayay kacbadii marka culays ayaa soo wajahayoo daad ayaa ayaa maray fatahaad ayaa dhacday marka dildilaac iyo culays ayaa soo wajahay waxay noqotay marka kacbadii in dib loo dhiso markii kacbad in dibloodhis ay noqotay carab waa isu timid weliba quraysh waa isu yimaadeen waxay yidhahdeen kacbada ilaah hadhisna yaanan la gelin xoolo riba ah xoolo riba ayaan la gelin sidoo kalena naag dhilo ah wixii ay muxuu ahay ku soo dhilaysatay yaan la gelin nin kitaabgaabalow ah amaba tafaafulow ah ama sixroolo ah wax uu muxuu ahaa soo qaatayna oo sixir ku soo qaatayna yaan la gelin intaba inay xaaraan waa ogaayaan dhammaan xoolihii xalaasha ayaa la aruuri marka kacbadii ayaa dhisme lagu bilaabay nabigeenna calayhi salaatu salaam wuxuu ka qayb qaatay ood ka qayb noqday dhismaha isaga ah waxyaabaha irhaasaadka iyo hordhacyaha nabinimadiisa waxaa ka mid ahaa in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam go' ayaa dhexda ugu xirnaa go maro ayaa muxuu ahaa hoosgunti garbahana waa u bannaanaayeen dhagxaanta marka garabka ku qaaday nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam adeerkii alcabaas ibni cabdilmualib baa wuxuu ku yidhi go-ood haddii aad soo furan lahayd ood garabka muxuu aha dhagxaanta kaga dhihi arrin fiican ay ahayd nabigeena calayi sla sl ayuu sameeyey oo dhagaxii ayuu go-iis intuu furtay isaga dhigay markaasaa nabigeenna nabar ayaa lagu dhuftayoo suuxdin ayuu la dhacay ileen nubuwadii iyo nabinimadii hordhaceedii waxaa weye nabigeenna inuu cawradiisa ay qarsoonaato sharaftiisa sida amiin u ahay amiin u ahaato meel sara uu jooga saas weeyaan Eh, inuu mxuuah isagoo qaban dadka dhex socdo ma ahayn marka arrinka isaga ah nabigeenna mud muddo kadib ayuu soo niixay afaaq markaasuu izaari izaari izaari or hosguntigayga hosguntigayga haakada maalintaa kadib nabigeenna calayi sala isagoo muxuu ahaa meel cawradiisa ay ka bannaanta lama arkin xaadiثadaas waxay dhacday xilligii kacbada la dhisaayey kacbadii waa la dhisay kacbadii markii la dhisaayey nafaqadii ayaa yaraatay kacbada hadda waad aragteen afar markay saa u tahay meel yaroo saas u wareegsan oo dadka taga waa yaqaanaani xijri ismaaciil la yidhaahdo ma aragteen oo saa u yar wareegsan oo derbi yaroo saa u wareegsan yahy meesha ayada inteeda badan kacbaday ka midta lidaalika salaad farada ah kuma ansaxayso waa kacbada gudaheeda sunnada laakiin waa lagu tukadaa qofka kacbada loo diidoo geli waaye halkaas aduu isku yara ciriiriyo isagoon dadka dhibaynin nin kacbada ku tukado lamid noqonaya waxay u yarayeen marka nafaqadii xalaasha aheedaa ku yaraatay markaasay kacbadii soo durjiyeen calaamadan oo u yeeleen lidaalika nabigeenna wuxuu sheegay calayhi salaa salaam ummuna caisha wuxuu ku yidhi haddii tolka aynan gaalnimo ku dhoweyn oonan ka baqaynin inay qalbigood u inkiro oo arrinka asaga ay inkiraan kacbada intaan dib u dumiyo dib u dhisa ayaan asaaskii iyo xuduudkii nabi ibraahim calayhi الsalaam uu u aan gaarsiin lahaa calىa qawaacid ibraahim waxaad u asaaska ama foundationka halkaas ayaan ku dhisi lahaa laakiin waxaan u daynaa arrintaas ayada ah, waxaan ka baqayaa in ay yidhahdaan moxamed kacbada ilaahay u dumiyey arrinkaasaan ka baqayaa taas u diiday lidaalika xilligii cabdullahi bn zubayr radia taala ardahu maka qabsaday oo magaalada maka xijaaz uu maamuli jiray kacbada waa tii uu ood qawaacidda nabigeenna uu jeclaystay inuu ka dhiga halka u gaarsiiyey xajaaj markuu muxuu ka adkaaday isaga meesha ka qabsay isagana u dilay waa tii uu yidhi annaga ciyaar ciyaarta ibnu zubayr kuma jirno kacbad ilahi uu ku ciyaaray meeshii hore waa tii uu ku celiyey hadda ilaa haddeertaan meeshii ayad ahayd ayay joogtaa oo kacbadii xilligaas ilaa hadda waxba lagama bedelin xaadita marka aad muhiim u ah ayaa kacbadii xilliga lilisay dhacday xaaditada maxay ahayd xajar alaswadka sidaad ogsoon tihiin jannada ilahay aa laga keenay siduu nabiga noo sheegay alayh slat slaam wuxuu caddaa caanaha wuu ka caddaa bafta ayuu ahaad u caddaa bini aadanka dembigooda ayaa madoobay siduu nabiga noo sheegay sala allahu alayh ali wasalam xajal aswadki marka meeshii la gelinaya marka la jooga ayaa waa taqaanaa nin walba sharafta iyo majdiga uu rabaa moogta qol walba waxay tiri annagaa gelinayna ree bani fulan jilib hebel annagaa gelinayna bani fulan annagaa gelinayna bani fulan annagaa gelinayna waa laisku diiday marka waa laisku maandhaafay hubaa lassoo qaata marka qolo waxay tii hadii aniga aan gelin waayo wallahi waa laisku bi'i mooye anaa gelin qolo walba waxay yidhi anaa kadibna nin oday ah ugu da'weynaa ayaa wuxuu yidhi war hubkaadii hubka dhiga saas sanco fiican maahan iyo arrin wanaagsan maahan hubka hala dhigo ee maskaxdan ka shaqaysiina qofkii u horeeyo oo kacbada ilaahay ama beytka soo gala oo masjid alxaraam soo gala qofka isaga ah ayaan xakam ka dhigana albaabkan qofka u horey ka soo ka dhiganayna ilaahay subxana wa tacala towfiiqdiisa qofkii u horreeyey oo soo galay wuxuu noqday muxamadu sala allahu calayhi waaalihi wasalam nabigeenna calayhi sala slam ayaa soo galay hal maray wada dhawaaqeen radiinaa bilamiin radiinaa bilamiin kii ammaanada badnaa oo runta badnaa ayaan dhammaan raalli ku wax alle wuxuu nagu xukumo bas arrinkia nabiga loo sheegay alayh slat slaam markaasuu yidhi go'i keena mise go'iisa laftirkiisa go'iya halkaa uu dhigay dhagaxyuu soo qaaday nabigana sal slm halkaas bartamihii ayaa la saaray markaasuu yidhi qolo walba daraf ha qabato qolo walba qofuu ka soo qabtay daraf ha qabato darafkia la wada qabtay qolo fulaan adinka qof keensada daraf qabta qof fulaan haakada eh, dhinacya ha la wada qabtay meeshii hayqaada waa la qaaday amarkaasaa bixiri sala allahu alayh ali waslem meeshii waxaa lageey muxuu halka la dhigi lahaa markaasuu gacantiisa shariifka ah sal allahu alay wala dhagax intuu ku qaaday ayuu meeshiisii kacbada ka geliyey oo dhismihii halkaas ayuu ka geliyey halkii ayaa marka waxaa ku xaqiiqoobay in uu sharaftii xajal aswadkii booskiisi inuu dhigo nabigeena sal slm isaga u qaato waxaa kale ku xaqiiqoobay xikmaddiisa iyo in qabaaishii halkaas boqolaal iskaga laayin lahayd nimankaa niman kala baqa oo kala carara dad doqonnimo u dagaalamaa jira mogta xataa way dad waxaa halaagsami waxaad arkaysaa meelaha qaarkood shan boqol oo qof oo ilmaadeera isku dishi shan boqoloo qof inta hadda labaatankan sano soo dhaafnay meel waxaan galnaa hal magaalo oo toban maalmood gudahood shan boqol oo qof oo isku qabiil ah oo muxuu isku muxuu ahaa weliba jiifo hoose ah ay isku laayeen waa la kala carraa meesha haddii lagaa adkaada iskaga carra meesha inaad halaagsanto hal kaa harin waa dabaalnimo waa doqon muxuu ahaa dagaal doqonnimoa xaqiiqatan weliba jihaadna ma aha saddex waa daran yihiin saddex looma daymarada soo ma ahayn marka waxaa ka mid ahaa dagaalku uu daran yahy hadduu jihaad looma dagaalooma dalahi jiray ma garatay marka waxyaaba edaga sheegi jireen waxaan kala jeedaa marka doqonnimoa ah. saasoo kale isugu bi'i lahaayeen waa ows iyo khasay saa iskugu ba'een inta ay dagaalameen waad ogeydeen boqol iyo labaatan sana ay saa ishalligaayeen isbaabinaayeen ilaa ay qof ugaasa ama qof muuqda ama qof macno lah cabdullaahi bin ubay bin salul oo ka soo hara raggii madaxda aha oo dhan oy iswada halligaan marka nabigeena xikmadaana ilaahay baa waafajiyo subxaana watacaala iyadana martabadiisi iyo maniladii korbay usii qaaday marka nabigeena calayhi sala sl halkaas uu ka qayb qaatay wanaaggaas iyo khayrkaana ilahay baa gacantiis ku xaqiijiyey ya kan ka dambeeyey miya mis wataan a nacam axsanta wa bacda hamsin wa bacda hamsin wa alaaiina xadar bunyaana beyt illaahi lama ndaar waxakamuuhu waraduu bima xakam fii wadci daka alxajari alaswadi ham imaamka ama qaadiga wuxuu leeyahy wa bacda hamsin wa halaaثiina soddon iyo shan kadib sana xadar ay xadara wuxuu xaadiray rasuulkeena sala اllah alay slam bunyaana beyt اllaah beytka alla dhismahiisa ayuu xaadiray ood ka qayb qaatay ood qayb ka ahaa lamaa goortii andahar uu muxuu ahaa dildilaacay ama burburay waxakamuuhu waxakamuu ay ka xaakim dhintay dhigteen hu rasuulkeena sal allah alay slam waradow waraduu waxay ku raalli noqdeen bimaa xakam wuxuu xukumay ayay ku raalli noqdeen oo inay maradii dhagaxii la saaro dhinacyaha ay qabtaan isagana gacantiisii shariifka ahayd sala allahu alay wasalam uu ku dhiga ay raalli ku noqdeen fii wadci daaka alxajar dhagaxa isaga ah alaswadi ee madow ama am meesha in la dhigo ayay ku raalli noqdeen waxakamuu waxay ka xaknigteen hu isaga waraduu waxay ku raalli noqdeen bimaa xukunkii xakama uu nabiga xukumay ay ku raalli noqdeen fii wadci daaka alxajari اlaswadi xajarkaas madow dhigitaankiisa am halkaa in la dhigo ayay ugu raalli noqdeen xukunkaas ay ku raalli noqdeen habka inuu dhacday ku raalli noqdeen saas ayuu leeyahay qaadika raximah raxmatan waasica insha allah tabaaraka wa berri waxaan kasii ambaqaadaynaa beytka laba iyo labaatanaad in sha tabaaraka wa hada wallah aclam w sala allah waslm abdi mustafaa